bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam الbkhariyu raximah اllah tacalى bab qisaas اlcabdi adoonka qisaastiisa cadaynteediibuu ayuu u baab yahay yani addoonkii dartiis in qof loo qisaaso qisaastaasna marka adduunyada dhexdeeda maahane addoon iyo xor layskuma qisaaso adduunyada marka la joogo ee waa qisaas aakhira waay waxa uu ka waramaya qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaanaa muxamed bnu yuusuf wa qabiisatu muxamed bnu yuusuf huwa alfiryaabiyu qabiisana waa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan wa huwa sufyaan bnu saciid bni masruuq athawriyu can xabiibi bni abi haabitin can maymuun bni abi shabiib maymuun bnu abi shabiib abu nasr alkuufiyu saduuq kahiiru lirsaal akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa muslim walrbaca can camaar bni yaasirin wa huwa saxaabiyu abulyaqdaan radia allahu qaala waxa uu yidhi laa yadribu axadun qof ma garaacayo cabdan addoon oo lahu isaga u sugnaaday walxaal huwa isaga oo daalimun lahu mid dulminayana uu yahay ilaa uqiida waa loo qisaasayaa minhu isaga xaggiisa looga qisaasayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka mar hadduu yidhi yowma alqiyaamati waxaa laga fahmaa adduunka inaan layskugu qisaasaynin addoonkii iyo sayidkiisa ma laysu qisaasaya adduunka haddii marka sayidku addoonku ku xadgudbo qiyaamaha looga jaraa marka sayidka midaasaana labadooda daran ayb ilaa uqiida minhu yowma alqiyaamati marka qisaastan uu sheegaya tarjamada qisaas aakhiro dhacaysa inay tahay baa daliil u tahay ayb dadka addoommada iyo axraarta qiyaamaha loo kala qisaasaa ayb bukhaari iyo muslimna way soo saareen min xadiidi abi hureyra waxay soo saareen nabiga sal ll ly slam inuu yidhi man qadafa mamluukahu wa huwa barii'u mima qaala julida yowma alqiyaamati ilaa an yakuuna kama qaal bukhaari baa wariyey xadiidkaana marka macnihiisu wuxuu yahay ninkii addoonkiisa qadfo oo wax uu beri ka yahay ku sheego ku qadfo ku nabo qofkaasi maalinta qiyaamaha jeedalka lagu dhufanayaa ilaa an yakuuna kamaa qaal sidii uu u yidhi inay tahay arrintu maahane ayb kaniya marka kaawa is leeyihiin muhallab ibnu abi sufra oo bukhaariga sharxayna wuxuu yidhi ijmaacuu soo guuriyey calaa ana alxura idaa qadafa cabdan lam yajib calayhi alxaddu wuxuu yidhi marka ijmaac buu soo guuriyey uu leeyahay ninka xortaa hadduu qadfo nin addoona xad ma ku waajibaayo laakiin ibnu xajar ijmaacaas waa tacqiibiyey waa laga daba tegay ijmaacaana nadar baa ku sugan buu yidhi cabdurasaaq musanafkiisu wuxuu ku wariyey can macmarin can ayuuba can naaficin su'ila bnu cumar ibnu cumara ah waxaa la su'aalay aalay canman qadafa umma waladin liaakhara naag kaleoo nin kale umwalad u ah weli waa addoon waa addoonta ninkeeda sayidkeeda addoonta sayidkeedu ilmo ka dhashaday umwalad qof qadfay baa la su-aalay qaala markaa ibnu cumar waxa uu yidhi yudrabu lxaddu saaqiran ninkaa xadkaa lagu dhufanayaa soo dullaysan weliba ayuu yidhi masaladan la weydiiye waa la garaacayaa buu yidhi ibn cumarna waa ka ansaxday wa bihi qaala alxasan wa ahlu daahir daahiriyada iyo xasanulbasri baana sidaa ku tegay marka masaladu ijmaac maahan laakiin nusuusta sida laga fahmayo adduunyada ma loo ciqaabayo qofka xortaa addoon dartiisa marka aakhiraa marka wixii qisaasa ay aadaysaa qaala xadaanaa abuu cumar xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucba wa huwa xafsu bnu cumara bni sakhbara weyaan qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii abu jacfar abuu jacfar kaana waa abu jacfar alfaraa abu jacfar alfaraa qiila ismuhu salmaan wa qiila kaysaan hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاnnasaa'iyu qaala samictu abaa leyla abu leylahana waa abu leyla alkindi abu leyla alkindiyu salamatu bnu mucaawiya magac kalena waa lagu sheegay wa huwa hiqatun ayضa akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad waabu dawuud wabnu maajah qaala kharaja salmaanu salmaan alfarisi baa baxay faidaa calafu daabatihi daabadiisa wixii ay cuni lahayd waaba isaga oo yatasaaqadu ka dhacdhacayo min al aariyi meesha weelka uu ku jiro ayb wuxuu leeyahay marka waa marbadu dawaabi ow maclafiha wax marka daabada lagu xiro oo loogu rido alaabteeda wixii ay cuni lahayd cawska iyo kolay loogu rido oo meel uun uga xiran iyada weyaan marka weel meeshii ay calafku ugu jiray daabadii buu ka daadanayaa wixii waa marka ma wixii ay cuni lahayd daabadii baa iska fa qaala likhaadimihi salmaan alfarisi khaadimkiisa wuxuu ku yidhi lowlaa anii akhaafu alqisaasa haddii lala yahay inaan qisaas ka cabsanayo la awjactuka waa ku xanuujin lahaa maalkii baad ku dheelaysaa waxbaad dayacaysaa shaqadii haddii aanan ka baqaynin qisaas gadaal iiga timaado waa ku xanuuji lahay buu yiri marka hadda qisaastu marka midda aakhira waay waxa uu sheegaya taasuuna ka baqayaa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa maadaama dadka addoommada ah inaan marka la dhibin iyadoo markaa laysdhahaayo adduunyada cid kuu qabsanaysa male iyadoo laysdhahayo ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa axaadiista sidaan oo kale waxaa laga fahmaa oo addoommada fii macna alcabiid addoommadoo kale macnahooda ah qofka shaqaalaha oo aan adiga addoonna kuu ahayn laakiin adiga ku mutay oo kuu shaqeey kaasna inaan marka lagu ciyaarin oo aan la dhibin haddii marka dulmi iyo gardarro isaga laftiisa loo dhibo oo shaqadaas looga qaato fursad looga raadsado lagu dhibo qiyaamaha marka waa helayaa wixiisa laakiin isaga de wuxuu kaga duwan yahay haddii aad qadafto nin shaqaalahaagii oon addoonna kuu ahayn xadulqadaf waa lagugu dhufanayaa hadduu isaga kaa cafinin oo uu kugu sugnaado ayb dhinaca marka iskaga mid kama aha lowlaa anii akhaafu haddii aanan ka baqaynin alqisaasa qisaas la wjactuka waan ku xanuujin lahaa buuyi ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix ayb qaala xadaanaa aburabiic wa huwa aburabiic azahraaniyu ayb qaala xadaanaa ismaaciil wa huwa ismaaciil bnu abi khaalid qaala xadaana alcalaa can abiihi can abi hurayrata calaa bnu cabdiraxmaan alxuraqi weeyaan mowlaahu can abiihi can abi hurayrata waa sanad badan oo axaadiis badanoo alcalaa can abiihi can abi hurayra axaadiis badanaa lagu wariyaa sanadkan marka alcalaa can abiihi can abi hurayra muslimaa wariyo fi saxiixihi bukhaari isaga ma ku jiro sanad alcalaa can abiihi can abi hurayra nacam ayb sanad ahaanna marka xoogaa waa ka yar darajo hooseeya asaaniidda aadka u culculus aadka u waaweyn ayb an abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal latu'adunna alxuquuqa xuquuqdaad gudanaysaan ilaa ahlihaa dadkeeda u gudanaysaan iska leh xataa yuqaada ilaa la qisaaso lishaati اljammaa'i rida aan geesaha lahayn ee garooman min ashaati alqarnaa rida gees kale looga qisaaso xaggeeda yacnii qiyaamaha marka la tago rida aan geesaha lahayn ee la hertiyey adduunyada middii geeska lahayd ay ku hertisay qiyaamaha markii la tago waa loo kala aargudayaa middan aan geesaha lahayn waa ka aargoosanaysaa middii geesaha lahayd ayb haddii marka xayawaankii oo aan mukalaf ahayn sidaa laysku muqaabalaysiiyey ee nin caqli leh oo mukalaf ahoo sharci dul saaran yahay maxaad umalaynay marka alimaamu nawowi sharaxa muslimka wuxuu ku yidhi alqisaasu min alqarnaa'i liljalxaa'i laysa huwa min qisaasi takliif id laa takliifa calayha bal huwa qisaasu muqaabalatin marka neefkan garooman waa la qisaasayaa midaasaa loo qisaasayaa gees kale marka la leeyahay yani maahan qisaasu takliif ma aha ee neefkani maxaa dembiga oo u galay oo u ahaa in la leeyahay maaha ee waa qisaasu muqaabala labadooda waa layska horkeenayaa waa yacni middan waxa ay tan ku samaysay baa muqaabilkeeda lagu samaynaya iyadana ee lagama wado in dembi laga jaraayo iyada midaani ayb laakiin min baabi owlaa waxay u tahay kuwaas haddii laysu muqaabalayey bani aadam wixii uu kala galayna ma laysu muqaabalayn weynayo xadiidkan marka eh, muslima fii saxiixihi ku wariyey kitaabu lbiri wasila qaala xadaanaa cabdulahi bni muxamadin aljucfiyu waa cabdulahi bni muxamed aljucfiyu almusnadiyu albukhaariyu wuxuu ka mid yahay shuyuukhdii bukhaari hore ee uu magaaladiisa uga soo qaatay xadiidka cabdullahi bni moxamed almusnadiyu oo aada loogu yaqaana ayb bukhaari isaga laftiisa waa jucfi moxamed ibnu ismaaciil ibni ibraahim ibn اlmugiirata aljucfiy ayaa la yihi aljucfiyu nisbadaas marka jucfi waa nisbo ku timid walaa awowgiisii muqiira ayay islaamiyeen qoladan jucfiyiinta marka walaa oo xaggaas ka yimid ayaa jucfi loo yiri ee dhalad ahaan bukhaari jucfi maaha ninkan ka dhashay baa awowgiis islaamiyeen qaala xadaanaa cabdulahi bni muxamedin aljucfiyu qala xadaanaa abu usama wahuwa xamaad bnu usamata qaala xadaanii dawuud bnu abi cabdillaahi mawla bani haashim marka ninkan daawuud bnu abi cabdillaahi mowla bani hashim maqbulu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wاtirmidiyu eh, waxaa kaloo la yidhi waa majhuululxaalna waa la yidhi ama majhuululxaal ha ahaado ama ha ahaado maqbuul mutaabacu u baahan yahi mar kasta qaala xadaanii cabduraxmaan bnu muxamed ninkan marka cabduraxmaan bnu muxamed bni judcaan ayaa la yidhaha cabduraxmaan ibni muxamed ibni judcaan can jaddatihi can ummi salama saasuu ka wariyaan ayeydiisau maraa ayeydiina ummi salamay ka warisaa ayb ninkan marka eh, cabdiraxmaan ibni muxamed can jadatihi can ummi salama wa canhu daawuud bnu abi cabdillaahi asagana ka wariyey sidaasaa marka ku dhacday riwaayada hadda bukhaari meeshaan ayb halkan bukhaari sidaasaa ku dhacday taariikhulkabiirkana wuxuu yidhi ninkan cabduraxmaan ibni muxamed ibni zayd ibni judcaan cabduraxmaan ibni muxamed ibni zayd ibni judcaan ayuu yidhi eh, taariikh alkabiirka can ibni eh, ayib marka wuxuu u nisbeeyey awowgiis labaad ninkaa isaga marka darajo ahaan wathaqahu nasaa'iyu ayuu yidhi nasaa-i baa towhiiqiyey akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab almufrad wاtirmidiyu qaala ahbaratnii jadatii ayeyda marka waa mubham laa tucraf ayeydan marka can jadatihi magaceeda la garan maayo marka waa mubhamatun laa tucraf can umi salamata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana fii beytiha gurigeeda ayuu joogay fadacaa wuxuu u yeeray nabiga sal l slam wasiifatan khaadimad marka khaadimado ama adoon ah lahu isaga ou lahaa ow lahaa ama umu salama ay lahayd fa abdaad way soo daahday fastabaana alghadabu fii wajhihi caradii baa nebiga wejigiisa ka soo caddaatay fa qaamat umu salamata ila alxijaab umu salama xijaabkii bay u kacday xaggiisa yacni waxay rabtaa inay iyadii aaday usoo yeerto fa fawajadat alwasiifata waxay aragtay gabadhii addoonta ahay talcabu iyadoo iska ciyaarayso wa macahu nebigana siwaakun cadayba wataa oo haystaa fa qaala waxa uu yidhi lowlaa khashyatu lqawadi qisaas haddii aan laga baqaynin yowma alqiyaamati oo maalinta qiyaamaha la wjactuka bi siwaak cadaygan baan kugu xanuuji lahaa cadayga ayaan kugu tumi lahaa qisaas aakhira haddaanan ka baqaynin zaada moxamed bnu lhaytham wuxuu ku daray talcabu bibahmatin waxarbay ku ciyaaraysay qaala falamaa ataytu biha nabiya sal ly slam markaa nebiga ula imid qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inahaa la taxlifu way dhaaranaysaa maa samicadka inaynan ku maqlin ayay ku dhaaranaysaa qaalat wuxuu tiri marka wafii yadihi siwaakun gacantiisana caday baa ku jiray xadiidkan abuu yaclaa ayaa wariyey fii musnadihi ibnu abidunyana wuxuu ku wariyey kitaabu lahwaal abaraanina fi lmucjam alkabiir ayb sheekh اlalbani xadiidka daciifada wuxuu yidhi eh, wuxuu keenay eh, eh, wuxuu sheegay abu bnu abi shayba can wakiic can daawuuda bni abi cabdillaahi can ibni judcaan can jaddatihi ow can hahay sidaas ayuu u keenay dariiqaasuu keenay markaana wuxuu sheegay xadiidka in ninkaa dacfi oo ku jiraan isla naagtan marka jadadaas mubhamada iyo ayuu ku cileeyey iyo daawuudka laftiisa oo isaga majhuululxaal ah ayb sidoo kale abuu yacla lix kun sagaal boqol yani abuu yacla baa wuxuu xadiidka ku soo saaray min ariiqi abi bakr bni abi shayba can wakiic can daawuuda bni abi cabdillaahi marka xadiidku wuxuu joogaa mar walba daawuudkan baa ku jira sanadkiisa ayb daawuuda bni abi cabdillaahi can ibni judcaan can jadatihi jadadana marka way ku jirtaa ayb lix kun sagaal boqol labaatan iyo labo raqamkaana waa ku soo saaray abu yaclaa mar kale xadiidka isagoo marka can ibni judcaan can ummi salama ah mujadadii ka maqan labadaas mar buu soo saaray fii musnadi ummi salama oo musnadkiisa abuu ah ku soo saaray ayb marka siday ahaataba xadiidka dacfigaas daawuudkaas baa ku jira iyo jadadan oo iyada lafteeda aan la garanaynin xadiidka marka cilalkaasuu ku cilleeyey sheekh ilalbani daciifada haayat lmaraamka kitaabka kale haayat lmaraam fii takhriiji axaadiidi alxalaali walxaraam la yiraahdo sheekh ilalbani xadiidkan markuu keenay wuxuu cillo uga dhigay wuxuu yidhi waxaa ku jiro ibnu judcaan caliy bnu zayd ayuu ka dhigay marka fiihi caliy bnu zayd ibni judcaan wahuwa daciifun meeshaas marka waa wahmi caliy ibnu judcaan maaha ibnu judcaanka kaas marka waa nin kaleoo xataa kutub sunan kusoo arooro ku jiro oo daciif ah laakiin ninkan cabdiraxmaan ibni muxamed ibni judcaan waan isagaasuu ku cileeyey haayatulmaraamka daciifada laakiin cilladeeda marka waa toosiyey sida yani daawuudkan iyo ayuu cillo uga dhigan ayb sidaas daciifadaana fiicanoo saxanayb ah. midkaa kale marka waa khaa oo caliy ibnu zayd maba ku jiraba sanadka ayb marka xadiidka iyo tarjamada waa isku daabaqaynayaanoo nebiga lowlaa khashyat lqawadi yowma alqiyaamati buu yiri la awjactuka bi hada siwaak marka adde qisaastu qiyaamahay dhacee addoon iyo xor ka dhexayso qaala xadaanaa muxamed bnu bilaal wa huwa abu cabdillaahi albasriyu tamaar saduuqun yuqrib akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi اlmufrad wa abu dawuud wabnu maajah qaala xadaanaa cimraan wa huwa abulcawaam alqataan ayaa la helaa cimraanu bnu daawar cimraanu bnu daawar ayaa la yihaha saduuqun yahin wa rumiya bira'yi lkhawaarij can qataadata ayb qataadat bnu dacaama abulkhaaab asaduusi can zuraarata bni abi awfa zuraarana waa macruuf waa ninkii salaada subax intuu galay fa nuqira fi naaquur intuu akhriyey ayaa intuu cabsidii iyo ku saamoobay ayaa hal mar buu neef qaaday waana dhintayba ayb ninkaasuu ahaa can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l salam man daraba qofkii garaaco darban garaacis yani yacni dulmi wax ku garaaco riwaayad axmedaa sheegayso uqtusa minhu waa laga qisaasaya xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayb kaana marka maalinta qiyaamaha waa laga qisaasaya xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan ayb macnihii marka tarjamadana marka waa ku cadyahay ninkan cimraanka ku jirana abulcawaam alqaaan cimraan bnu daawar ayaa leedaa wuxuu yidhi saduuqun yahim warumiya bira'yi اlkhawaarij marka saduuqun yahimkaas de marka wuxuu u baahnaanayaa mutaabacaad waa iska soconaa marka aada uma darna laakiin warumiya bira'yi lkhawaarij hadda riwaayadu waxba u dhibi maysa keliya un marka wax khawaarij mabda'eed taageersan iyo hadduu wariyaa layska ilaalina nacam haddii uunan daaciye ahayn qaala xadaanaa khaliifatu wa huwa khaliifatu bnu khayaad huwa saduuqun rubamaa akhطa'a wa kana akhbaariyan callaamatan akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala xadaanaa cabdulaahi bnu rajaa wahuwa cabdulaahi bnu rajaa bni cumar algudaniy saduuqun yahimu qaliila akhraja xadiidahu albukhaariyu waabu daawuud fi naasikh wاnasaa-iyu wbnu maajah qaala xadaanaa abulcawaam abulcawaamkan waa cimraankii hadda aan soo maraynay huwa huwa cimraan bnu daawarkii hadda aan soo maraynay can qataadata can cabdilaahi bni shaqiiq can abi hurayrata can اnabiy sal l slam qaal man daraba darban qofkii garaacis garaaco dulman daaliman xaal uu yahay isagoo daalima ama dulmi dartiis u garaaco uqtusa minhu waa laga qisaasanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xadiidkanna waxaa soo saaray khaliifatu bnu lkhayaad fii musnadihi musnaduu leeyahay khaliifatu bnu lkhayaad musnadkiisuu kusoo saaray bayhaqina fi sunani alkabiir ayuu xadiidkan kusoo saaray qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan uksuuhum marshiya oo yacnii dhar siiya mimaa talbasuun waxa aad labisanaysaan oo dhar wax ka siiya oo addoommada yacnii idiin shaqaynayaan dhar siiya dhar dhar bay idinku leeyihiin qaala xadaanaa moxamed bnu cabaad wa huwa moxamed bnu cabaad bni zibriqaan almakiyu saduuqun yahim min alcaashirati akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim wاtirmidiyu wاnasaa'iyu qala xadaanaa xaatimu bnu ismaaciil wahuwa almadaniyu saxiixu lkitaabi saduuqun yahim akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can yacquuba bni mujaahidin wahuwa saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad wa muslim waabu daawuud can yacquuba bni mujaahidin abi xasrata can cubaadata bni lwaliidi bni cubaadata bni saamit wahuwa hiqat min araabica qaala kharajtu ana wa abi ani aabbahay baa baxnay buu yidhi natlubu lcilma annagoo cilmi dalbayno fii hada alxayi qoladan dhexdeeda cilmi ka raadinayno fil ansaari ansaarta dhexdeeda yacnii ani aabbahay baa israacnay annagoo ansaar cilmi ka doonanayno ka raadinayno dadkii hore marka cilmiga waa raadin jireen iyagaa raadin jiray mararka qaarna raadintu waxay ku keenaysay inay hal mas'alo ay bil u safraan meel loo socdo jaabir ibnu cabdillaahi hal bil ayuu socday meel loo socdou tegay hal mas'ala hal xadiid dartiis ayuu u tegay ayib marka qabla an yahlakuu annagoo cilmi inaan ka dalabno yacni u soconno qoladan ansaarta inta aynan dhimanin leanna qofka cilmiga yaqaanay hadduu dhinto fursaddaas waa kaa tagtay adiga walidaalika culammada waxay yidhaahdaan adabu dalabka ay ku daraan qofka inta uu waqti haysto haddii la yidhaahdo war aan wax ku baro oo qof uu usoo bandhigo cilmi ama inuu wax baro inuunan dayicin wa iska dayicin oo ka qaato lianna ma oga isaga waxa ku dhici doono mashquula ninkan hadda firaaqada u haya waxa ku dhici doonana ma oga marka fursadaasoo layska dayaco doqonnimo aad u weyn waayb haddii marka adabu alabkana khalal uu galo qofka cilmi maku liibaanaya adabkan sheegaya waxay tahay habka cilmiga loo dalbo oo culummo loo sameeyo qofka haddii ay ka dhunto ama ay ka wareerto isaguna waxa weeyaan dhibaatadaas weligiis waa daba soconayn iyadoo taa lafteeda marka qofka inuu aad uga tashtaa qof baad arkaysaa cilmigii waa iska cilmigii qaab iska darfa go-an u baranaa kutubtii kuwii munaasabka ahayd ma daba taagna waxaa laga yaabaa yacnii wax aan muhimad saasa ah lahayn inuu muhimad siiyo kii muhimadda u lahaa ama maskaxdu waayay ka tago ama siduu kan u daba joogo isaga oo mashquulay buu soo gaaraa kii muhiimka ahaa kii muhiimka ahaa isagoo mashquulay oo afartan sano kor u dhaafay uu soo gaaraa kii horena awalba aaladu iska ahaa midkan dambooqaayadiina qaayadiina wuxuu soo gaaray isagoo eber noqday qofkii naam marka qofku intuu dhallin yaryahay oo maskaxdiisu dhadhowdahay oo firfircoon yahay inuu culuumta aad u funuunta kusii dadaalo waqti si kuwa kale oo u gaaro waqti aad uu dhallinyaro u yahay oo u dadaal badan yahay dad oo waxaan yaqaanana inuu kala tashtaa fiican haddii uu qof walbaa uun ra'yi ku darsado waa isaga dhan waa wareerayaa fa kaana awalu man laqiinaa qofkii ugu horreeyo la kulannay abulyasar ayuu ahaa saaxiba nabiyi sala allahu alayhi wasalam saaxibu nabiyi sala allahu calayhi wasalam qofkii ugu horreeyon la kulanna wuxuu ahaa abulyasar saaxibu nabiy sal l fa kaana awala man laqiinaa qofkii ugu horreeyon la kulannay abulyasar buu ahaa saaxibu nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa macahu ghulaamun lahu addoon ou isaga lahaa ayaana la jiray wa calaa abilyasar abilyasarna burdatun go-buu watay wa macaafiriy iyo maro yman meel macaafir la yidhaah oo yman meesha maryahaas lagu samayn jiray laga keeno maryahaasaa macaafir la dhihi jiray marka maro meeshaa laga keenay iyo go-buu watay abulyasar wa calaa ghulaamihi addoonkiisana burdatun wa macaafiriy ayuu watay isagana isku dhar faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa camii adeerkayow low akhadta burdata ghulaamika haddaad qaadan lahayd addoonkaaga go-iisa wa acdaytahu aad siiso macaafiriyaka marada macaafirta ah ow akhadta ama aad qaadan lahayd macaafiriyahu wa acdaytahu isagana aad siiso burdaka go-aaga kaanat calayka xullatun adiga markaa waxaad sidanaysaa laba maro isku joogoo isshabahayo isku eg ayb ow calayhi xulla ama isagana laba isku joogu helayaa hadda yacni labadan maro waa isdhaafsan yihiin way iskhilaafsan yihiin marka ma adiga midiisa qaadatid laba isku joog isagana midda kale siisid isku joog si oo u qaato ayb famasaxa ra'sii madaxaygu masaxay wa qaala waxa uu yidhi allaahuma baarik fiihi ilaahu barakay yabna akhii adeer basara basa muxuu idiin dhigayn basaru caynaya haatayni labadaydan indhood araggooda wa samcu udunaya haatayni labadaydan dhagood maqalkooda ayb wa wacaahu qalbii qalbigaygana wou xifdiyey ayb basura caynaya haatayni caynaaya haatayni wasamica udunaaya haatayni saas inay fiican tahaad moodaan labadeedan indhooda arkeen labadeedan dhagood baa maqleen wa wacaahu qalbii qalbigaygana waa weeleeyey wa ashaara wuxuuna ishaaray ilaa niyaadi qalbihi qalbigiisa ayuu markaa ayuu ishaaray xididadiisa niyaadku marka waxaa weyn wadnaha xididkiisa ee qalbiga ku jira ujeedkuna qalbigiibuu taabtayuu ishaaray wa ashaara ilaa niyaadi qalbihi annabiya sala allahu calayhi wasalama yaquulu labadeedii indhood waxay maqleen labadeedii ay arkeen labadeedii dhagood ay maqleen qalbigayguna weeleeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam annabiya mafcuulu bihi yaquulu isagoo dhahayo adcimuuhum quudiya mimaa taakuluuna waxaad cunaysaan wax ka mida ah. waksuuhum marshiya mimaa talbasuuna waxaad labisanaysaan ku aradbixiya wa kaana an ucdiyahu wa kaana xaalkuna wuxuu yahay an ucdiyahu inaan siiyo min mataaci dunyaa adduunyada raaxadeeda iyo alaabteeda ayaa ahwana calaya ahwana calaya korkaygu inay kaga fududdahay min an ya'huda inuu qaato xasanaati xasanaadkayga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yani wakaana an ucdiyahu wa kaana caaa'ii iyaahu ahwana min an ya'huda xasanaatii yowma alqiyaamati ka dhiganta adi wax kale baa kuu dhigan wakaana an ucdiyahu wa kaana iyaahu min mataaci اdunyaa ahwana in la yihahda kaanada khabarkeeda soo maaha kan ahwanu yiri ka kale muxuu dhahay ahwanuda waa goday an ucdiyahudu marka rabaa inuu ka dhigo khabar ayb wa kaana an ucdiyahu inaan siiyo min mataaci dunya adduunye mataacdeed iyo ahwana calaya aniga korkayga ku fudayd badan min an ya'huda inuu qaato xasanaatii xasanaadkayga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yani wuxuu leey ninkan intaan ku dhibi lahaa aan ku ciriirin lahaa waajibaadkii aniga la ii diray nafaqadii iyo marshintii intaan ku dhibi lahaa oo qiyaamaha xasanaadkayga wax laga siin lahaa kuwaan adduunka inaan siiyo xoolahan aan haystaa iiga roon u leeyahay marka dadkii hore xasanaadkooda aakhiro aaday ugu bakayli jireen dad iskama siin jirin asbaab kastoo keenayso xasanaadka aakhiro xasanaadkooda aakhiro in laga qaatana aaday uga fogaan jireen ayb xasanaadka aakhira marka waxaa keena in laga qaato dulmi aad dulmiso adiga heyrka ninkaad dulmisay qiyaamo xasanaadkaaga u fadhiya ay adiga marka maka bixi kartaa ka bixi kartid waa maalinkaa ugu baahi badan tahay inaad xasanaadkaagii ku dheefsato haddii nin iska qaato xadiidkii mufliskana waa ogtihiin ayb saxaabigan marka sidaasuu yidhi xadiidkan imaam muslimaa wariyey fii kitaabi zuhdi bihada sanadi nafsihi sanadkan laftiisuu ku wariyey xadaanaa moxamed bnu cabaad ilaa akhirihi xadii dheeroo weliba waxaa la socday jaabir ibni cabdilaahi qiso jaabir ibni cabdilaahi uu leeyahay yaa la socotay ayb markay ka tageen abulyasar bay haddana jaabir weliba sii aadeen ayb tarjamaday marka xadiidku ay isdaboolayaan uksuuhum mima talbasuun ayb marka meeshan adcimuuhum mima ta'kuluun waksuuhum mima talbasuun maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa yacnii min bacdi maa ta'kuluun wa min bacdi maa talbasuun waxa aad labisanaysaan wax ka mida siiya inaa isku mid noqotaan shardi maaha waa mustaxab sidaas laakiin waajibku wuxuu qofka uga dhacayaa inuu siiyo wax kamida waxa uu cunaayo uu ka siiyo dharkan uu xiranayo wax kamida uun inuu ka siiyo waxaana ku tusaayo axaadiidka eh, bukhaari iyo keyrkiis ay wariyeen haddii aydnan siinaynin cuntada markuu soo kariyo luqmad ka siiya luqmad ka siiya haddii markaa uunan idinla cunaynin luqmad marka waa wax yaroo afka la geliyo haddii marka waxyarood ka siisay waajibkii uu kaaga dhacayo qasab maahan marka inta adiga aad cunayso inta adiga wadata inuu wataa qasab maaha laakiin waa sunno iyo makaarimul akhlaaq ay ka mid tahay ee waxa wanaagsan qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan wa huwa iqat xaafid wahuwa saciid bnu sulaymaan addabiyu abu cuhmaan qaala xadaanaa marwanu bnu mucaawiya wahuwa marwanu bnu mucaawiyata alfazaariyu qaala xadaana alfadl bnu mubashir fadl bnu lmubashir alansaariyu abu bakr almadaniyu fiihi liin dacfi baa ninkan ku sugan akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi اlmufrad wabu dawuud fi kitaabi اlqadar qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu kana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yuusii bilmamluukiin addoommadu la dardaarmi jiray khayran khayr buu yani shanigooda kaga dardaarmi jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray adcimuuhum mima taakuluun waalbisuuhum ulabisa min labuusikum waxaaad labisanaysaan wax ka mida walaa tucadibuu khalq allahi caza wajalla ilaahay khalqigiisana ha cadaabininoo ha dhibinina xadiidkan isnaadkiisu waa xadiidku waa saxiix isnaadkiisu laakiin dacfi baa ku jiro alfadlu bnu mubashir baa ku jira dacfi baana ninkaa ku sugan laakiin shawaahid ayuu leeyahay shawaahidaas ayaana marka xadiidku uu saxiix ku yahay oo qaarkood weliba bukhaari iyo ay ku sugan yihiin baabun ay hada kani baabun baab weeye ansibaabu alcabiid addoommada cayntooda in addoommadii la caayo qaala xadaanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucba qaala xadaanaa waasilun ilaxdab wahuwa waasil bnu xayaan qaala samictu lmacruura bna suwaydin macruur bnu suwayd abuu umaya kuufiyun min kibaari اtaabiciin boqol iyo labaatan sanow noolaa ninkan uu gaaray qaala ra abaa darin ayaan arkay wacalayhi xullatun isagoo laba maroo isku jooga wato wacalaa ghulaamihi xullatun addoonkiisuna laba maroo isku jooga wato fasa'alnaahu waan su'aalna can dalika arrinkaa faqaala wuxuu yidhi abudar innii saababtu rajulan nin baan la caytamay fashakaanii ila nabiyi sal l slam nebigu igaga dacwooday faqaala linabiyi sal l slam nebiga wuxuu igu yidhi acayartahu biummihi war ninka hooyadii miyaad ku caysay oo waxaa muuqanaysa marka inuu yidhi yabnata sawdaa midii madoobeyd kii ay dhashayo qultu waxaan idhi nacam ha uma qaala wuxuu yidhi ina ikhwaanakum walaalihiin khawalukum kuwa idiin adeegayo howshiina haayo waay yacnii ina khawalakum ikhwaanukum ay ka dhigan tahay kuwa idiin adeegaa waa walaalihiin walaaltinimada laba macnaa lagu fasiray walaaltinimo diini ah in laga wado <clears throat> oo diiniga yani waxaa macnuhu noqonayaa marka <clears throat> hadday muslimiin yihiin addoommadu de islaamnimadaa idinka dhexayso od walaalo ku tihiin waxaa kaloo ibnu xajar uu yidhaahdaa ina ikhwaanakum khawalukum walaaltinimadan de bani aadamaa isla tihiina laga wadaan ilmo aadamaa tihiin tarafuca iyo isla weyninka maxaad kaga samaynaysaa ninkan adiga hadda gacantaadii hadduu ku jiro maahan adiga inaad ka asal fiican tahay marka sidaa haddii loo dhigo macnaha caamka marka addoonka muslimkaa i ka gaalkaba waa soo gelayan yani waxaa ku yastaa meeshan ma taallo ina ikhwaanakum khawalukum jacalahum ullaahu alla wuxuu ka dhigay taxta aydiikum gacamihiina hoostooda gacantiina u geliyey faman kaana aquuhu qofkau walaalkii yahay taxta yadayhi labadiisa gacmood hoostooda ku jiro falyucimhu ha quudiyo mimaa yakulu waxa uu cunayo wax ka mida marka min bacdi maa yakulu mintu inay tabciidiya tahay waxaa ku tusayo xadiidka marka eh, tilmaamaya yani falyunaawilhu luqmatan al luqmad ha u dhiiba aduunan siinaynin luqmadii marka waa bacdi cuntadii ka mida ayb ujeedkana marka waxaa laga wadaa muwaasaad iyo xiriirin haddii marka isagu uu siiyo waxa uu cunayo kale u la soo fariisto dharkiisoo kale uu xiro istixbaab zaa'ida way walyulbishu ha u labiso mimaa yalbasu wuxuu labisanayo walaa tukalifuuhum ha ku kalifinina maa yaqlibuhum wax ka qaalib oo ka adag yacnii camal markay qabtaan maqluubiin ay noqonayaan ka ilaaliya ha ku kalifinina fain kallaftumuuhum haddaad ku kalliftaan maa yaklibuhum wax ka qaalib noqonayo oo iyagu aynan qaban karin fa aciinuuhum u kaalmeeya idinka marka la qabta ayb baabkan marka waxaad moodaa inaga wax badanaa naga maqan sharcigii baana aad u kala xadeeyay xuquuqda dadka qofkaasi hadduu noqon lahaa shaqaale hadduu noqon lahaa qof eh, eh, ilmo iyo waalidkood xuquuqda isu leeyihiin xuquuqday isku leeyihiin yani alla laga soo bilaabo ilaa yani diinkan marka diin xuquuq iyo mas-uuliyaad waay marka suurtagal maaha ninka shaqaalaha xuquuqdiisa inay dayacday diinka oo uunan ka hadlin marka xoolaha xayawaanka xuquuqaha oo dhan diinku waa ka hadlay hadda gaaladiiba waxay nasaga kendhigayaan marka annaga waxay leeyihiin xuquuqda shaqaalaha waa la qoray xuquuq iyo waxyaabaa la qoraa shaqaaluhu ay leeyihiin marka xuquuq mushtarak ah oo nin kastoo shaqaalo laga dhigaayo lacagta ugu yaroo la siin karo shaqada loo diri karo inta saaci la adeegsan karo waxbay qorqoreen waxay moodayaan dadka marka dadkan ilbaxnimadan adduunyada kusoo hormarto oo aan diinkii waxba ka aqrinin waxay u haystaan marka diinka ilaahay aakhira bis inuu ka sheekeeyo oo adduunyaba uunan ka sheekaynin dad badan oo marka waxaad maqlaysaa oo dhahaya marka war diin waxaas culuma hala weydiiye maxaa laga weydiina waxaan waxay yaqaanaanba maba ahani waxaan maa diin maa dhigaya waxaanay kuleeyahy war diinkii adiga waxaa isugu dartay laba shay mana lagaa yeelaya inaa ka jaahil noqotayna iyo waxaa isku dartay inaa beenka sheegaysid ma taqaanid waana ka waramaysaa marka diinkii isagaa u baahan marka xuquuqdiisi in la ilaaliyaba diinka oo laga ilaaliyo dadkan suuqa iska jooga joogayo kuwaan raadiyaalka ka hadla iyo kuwan iyagana marka intay buufka iska soo xiraan aada moodaysid ilbaxnimada inay iyaka ku dhan tahay diinkuna waxba aan laga aqoonin waxaanoo dhan marka waxaa weeyaan xuquuq shaqaalo la ilaalinayo marka ninkaa wax u dirsanayso shaqo isaga ka tan badan ma u diri kartid waa ku dambaabi haddaa u dirta haddii ay dhacayso inaad u dirtana waa inaad adiga la qabataa meeshii saddex qof ay ka shaqayn kartoo kale haddii hal qof lagu qasbo shaqadiina ka tan badan tahay qaardadka qaar waa u dhimanayaan qaarkood waxaa laga yaabaa yacni jirooyin iyo dhibaato inay ku keenaysa maahan inaad ka faa'iidaysatid ninkan waa baahan yahay hadda un inaad ka faa'iidaysata maaha ayb axaadiidtan marka walaa tukallifuuhum maa yaqlibuhum wax ka qaalib oo iyagii ka qaalib noqonaya maqluubiin ay dartii ku noqonayaan ha ku mashaqaynina ka ilaaliymarka macaanidaas oo dhan baa xadiidkan ku jirto weliba ibnu xajar wuxuu yidhi wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan annahyu can sabi raqiiq addoommada in la caayo waa layska reebay wayaltaxiqu biraqiiqi addoommada waxaa haleelayo oo la macno ah fii macnaahum dadka waxaa haleelaya buu leeyahay ajiirka iyo heyrkiisna min ajiirin wagayrihi wa fiihi cadamu tarafuci cala almuslim qof muslim inaan layska weynaysiinin walixtiqaari lahu inaan la xaqirin waxaasoo dhan baa ku sugan wa fiihi itlaaqu lakhi cala raqiiq wamaa ilaa dalika marka shaqaaluhu xuquuqdiisa inuu helo xadiidkan marka bukhaari baa soo saaray fii kitaabi alcidqi bi hada sanad uu kusoo saaray kan laftiisa ayuu ku wariyey kitaab alcidqi baabuna hada kani baabun baab weeyaan hal yuciinu cabdahu addoonkiisii ma kaalmaynaya yacni addoonkii ama shaqaalihiisii shaqada inuu la qabta ka waran qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa abu bishrin qaala samictu salaama bna camrin yuxadiu wahuwa salaama bnu camrin ilyashkuriyu ayb maqbulu akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladab lmufrad dad baa ninkan saxaabi ku tilmaamay waana gefeen can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaala samictu salaama bna camrin yuxadiثu can rajuli min asxaabi الnabiy sal slam qaal qaala الnabiyu sal slam ariqaakum addoommadiina ikhwaanukum walaalihiin fa axsinuu ilayhim u ixsaan fala istaciinuuhum kaalmaysta istaciinuuhum kaalmaysta calaa maa halabakum wixii idinka idinka qaalib noqdo shaqada idinka idinka badan oo aydnan qabsan karin u kaalmaysta wa aciinuuhum iyagana u kaalmeeya calaa maa gulibuu wixii looga adkaado yacnii iyaga shaqadii ka tan badatana la qabta idinka tan aad qaban karinna iyaga u kaalmaysta xadiidkan imaam axmed axmeda musnadkiisa ku soo saaray ayib waa xadiid marka ayb waxaa ku jira nin mubhama waxaan ujeedaa salaamu bnu camrinkan baa qaarkood waxay yidhaahdeen waa majhuul ninka mubhamka hadda waa saxaabi dhib male ibhaamu saxaabi baasan male ayb laakiin xadiidkii hore iyo axaadiid badan baa macnahan oo kaleba tilmaamayaan qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan wahuwa aljucfiyu abu sacd alkuufiyu naziilu misra saduuqun yukhdi qaala xadaanii bnu wahbin qaala ahbaranaa camrun wahuwa camru bnu lxaari can abi yunus abuu yuunuskan marka mowla abi hurayra w abuu yuunus addowsiyu mowla abi hurayra ayb magaciisa waxaa la ihahdaa sulaym bnu jubayr iqatun akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladab lmufrad wa muslim wa abu daawuud watirmidiyu can abi hurayrata anahu qaal aciinu lcaamila min camalihi abuu hureyra wuxuu yidhi qofka caamilka shaqaalaha shaqadiisa ku kaalmeeya faina caamil allaahi ilaahay caamilkiisa laa yakhiibu ma hoogo yacni alkhaadima caamilka khaadimka ujeedaa xadiidkan imaam axmed musnadku soo saaray isagoo marfuuc ah hadda annaga maxaa noo taal mawquuf miamsa marfuuc ya waa mawquuf calaa abi hurayra axmedaa soo saaray isagoo marfuuca bilafdi acdu lcaamila min camalihi lafdigaa saasu u isticmaala isaga caamilka camalkiisa ka siiyo ayb ariiqa uu marayna waa min ariiqi bni lahiica can abi yuunus tii hore camr bnu lxaari can abi yuunus waa kan ibni lahiica ibnu lahiicana dee dabcan waa ogtihiin dacfi waxbaa ku jira laakiin ibnu lahiica hadduu ka wariyey ibnu wahab cabdulahi bn wahb almisri waa maqbuul lannahu axad lcabaadila w cabdulahi bn yaziid almuqri cabdulahi bn wahb iyo cabdulahi bn lmubaarak saddexdaa hadday ka wariyaan ibnu lahiica qabla alikhtilaad bay ka wariyeen xadiiskiisu waa iska maqbuul buu noqona ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yukallafu alcabdu addoonka lama kalifo min alcamali shaqada maa laa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid qaala waxaa la yaab leh marka mararka qaar wadamadan muslimiinta gaaladaasay ugu cadaadinaysa ugu cadaadinaysa war shaqaalahan xuquuqdiis hala dhowro hala dhowro hala dhowro yay markii dambe iyagoo iyaga ka cabsanayay qaarkood marka sharci bay ka dhigayaan leesh diinkooda ay uga qaada waayeen hadda meelaha qaar khaliijkan oo kale waxaa laga hirgeliyey waqtiyo dhow lix saac habeen yacni lix saac maalmeed ama toddoba saac xilliga qoraxdu ay aadka u kulushahay kontonka digrii iyo ka korba ay gaarayso shaqaalaha dhismayaalka iyo kore ka shaqaynayo qoraxda ku shaqaynayo in shaqada laga joojiyo waqtigaas aan la adeegsan karin leanna waa ku dhimanayaana laleeyahan mar dhoway bilaabeen intaasna marka uun hay-aad xuquuq u dooday waxbaa ka daba wareegaya hay-aadkan xuquuqda u doodana waa shayaadiin meelaha ay isleeyihiin dadka muslimka waa ka liitaan unbay ka hadhadlaan iyagoo iska dhigaaya marka iyagu inay waxaas la imaadeen ama ay keeneen waxyaabo kalena marka ku dhinac wato mafaasid kaleoo tiro badan ay ku dhex wataan mararka qaarna wax saxanay sheegayaan mararka qaar waxa ay dhahayaan ay ku qaylinayaan wax saxa laakiin inaga marka inkaartana haysataaba waxay tahay diinkii ma ferinayna diinkii ma feerinayna aadaabtiisaana ka mida marka waxyaabahaas oo dhan la ilaaliya maaha in la sugo intii ou gaal marka warkaas eh, amar gaal in la suga maahan ama yacni in inta la tago meel kale oo iyagu ay soo qoraan marka la yiraahdo waxaa la tababaraa dadkii muslimiinta ah waxyaabaha la baraayana waxaana ka mida marka dad uun diin fiican haysto ummad kale ay tababaraysaan iska noqona allah lmustacaan dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxaan maxaaba looga hadla annaga dadki dadkiibaaba la war haddii dadka la dilaa kuwaana waa diinkay kamid in laga hadlo waa kan dadka dilkiisana waa la dhaafaa dadka dhibkiisana waa la yska daynaa maxaa islaaziminaya labadaas qala xadaana cabdاllahi bnu yaziid wahuwa lmuqri qala xadaana saciid bnu abi ayub qala xadaanii bnu cajlaan can bukayr bni cabdillaahi wahuwa lashaj can cajlaan maxamed bnu cajlaan aabihiis can abi hurayrata can nabiy sal l slam qaal lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu buu leeyahay walaa yukallafu lagu kalifi maayo min alcamali camalka xaggiisa maa laa yudiiqu wuxuunan awoodeynin ayb xadiidkan marka muslim iyo eyrkii baa wariyeen qala xadaanaa cabdulaahi qaala xadaanii leyth cabdulaahiga waa cabdulahi bnu saalix katib leyth qala xadaanii leyth qaala xadaanii bnu cajlaan can bukayrin ana cajlaana abaa muxamedin muxamed aabihi ah xadaahu qubayla wafaatihi wuxuu u sheegay intuunan dhimanin ka hor anahu samica abaa hurayrata yaquul qala rasuulu llahi sal l slam lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu walaa yukallafu lama kalifayo ilaa maa yudiiq wuxuu awoodaya maayo wax kale lagu kalifi maayo qala xadaana musadadun qala xadaana yaxya wahuwa bnu saciidin alqaطaan can اlacmash qala qala macruurun mararnaa biabi darin abu dar baan marnay calayhi hawbun isagoo maro wato wacalaa ghulaamihi xullatun <coughs> faqulnaa low akhadta hada wa acطayta hada hayrahu haddaad tan qaada lahayd lahaydoo tanna aad eyr siin lahayd eyrkii kaanat xullatan bay noqon lahayd qaala oo maradan heyrkeed aad siin lahayd manaa qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sal l slam ikhwaanukum walaalihiin jacala weyaan kuwan jacalahum ullahu alla wuxuu ka yeelay taxta aydiikum hoostiinna faman kaana akhuuhu qofkuu walaalkii yahay taxta yadihi gacantiisa hoosteeda falyucimhu ha cuno yani ha quudiya ha siiyo mima yaakulu wuxuu cunayo walyulbishu mima yalbas ha u labiso wuxuu labisanayo walaa yukallifuhu maa yaqlibuhu ma ku kalifayo fain kallafahu hadduu ku kallifo maa yaqlibuhu falyucinhu calayhi ha ku kaalmeeyo yani ha u kaalmeeyo isaga korkiisa yani xataa haddii aadaabtan lagu dhaqmo dadku waa isjeclaanaan ninkan sayidka ama ninkan shaqaalaha loo yahay isaga yani batrooniga ama booska ah haddii dadkan oo u shaqeeyaan oo yacni wanaag kula dhaqmo oo uuna waxba ka khiyaanaynin wanaag kula dhaqma ay arkaan waxaa laga yaabaa iyaga laftooda berri in lagu diraaba inay adkaato mushkilada laakiin hadda gaaladii waana kala qaybine kii awood haysto ama kii isaga yacnii loo shaqeeyo waxaa laga yaabaa inay si ula hadasho kuwan kale si dadku un inay isnacaan markay isnacaan ninkan marka wuxuu leeyahay awal ninkan muxuu isii jirayna shaydaan kastoo raaca marka naam isaga kan shaydaan kastoo yani iyaga kala fogeynayo ama maarib iyo danihiisa wata wato ayuu hadhow marka iska raacaya marka aadaabtu waxay keenay mujtamacu inuu isjeclaado mujtamacu markuu isjeclaadana mutamaasikiinay noqonayaan <coughs> hadday isku dhagaan yani midoobaanna dadku lama soo dhexgeli karo cadow ma soo dhexgeli karaan laakiin maanta haddii la yiraha dadku ha isjeclaadaan ha isjeclaadaan asbaabtii la ysku jeclaalahayna ay maqan tahay qofka wadaadku waa iska daalaya walidaalika culummadu waxay dhahaan aadaabta macaanida ku jirta dhan waxay tahay dadka ayay cuqadka yay ka kala saaraysaa markii aadaabta lala yimaado dadkii cuqadkoodii kala tago dadku waa isjeclaanayaan laakiin in allaale intay ama iskhiyaanayaan ama isdhibayaan dadkaas waa isnecbaanayaan cadowgooda unbaana markaas ka shaqaysanayaan horena marka kitaabka aan bilaabayna waxaan sheegay aadaabtu maahan wax iska sunno keliya ma aha kitaabkan waxyaabaha ku imaanaya qaarna waa waajibaad qaarna waa sunan innaga markii aadaab la maqlo waxaa loo qaadanaa wax iska mukamilaad iska oo ansaa xoog badan aan lahayn ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan nafaqatu rajuli qofka nafaqadiisa calaa cabdihi addoonkiisa ou nafaqeeyo wa khaadimihi khaadimkiisa ou nafaqeeya sadaqatun waay qala xadaanaa ibraahimu bnu muusa wahuwa almulaqbu bsagiir hiqat xaafid akhraja xadiidahu asxaabu lkutub الستة qala ahbaranaa baqiyatu wahuwa baqiyatu bnu lwaliid ninkan marka baqiyatu bnu lwaliid waa mudlis weliba tadliiskiisu waa darnaa imaamu shaaficiya waxaa laga wariyey ama cali bnu mushir ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun fiiha calaa taqiya ninkan axaadiistiisa nadiif maaha iska ilaaliy ayb sidiisa marka waa iqa waa u yahay laakiin tadliiska cabsidiisu tahay qaala ahbaranii buxayru bnu sacdin hadda marka ahbaranii buu yidhi dhib ma laha wa huwa saxuuliyu iqatun habtun can khalid bni macdaan wa huwa alkilaaciyu hiqat caabid yursilu kahiira can lmiqdaami wa huwa almiqdaamu bnu macdi karib anahu samica anabiya sal l slam yaquul maa adcamta nafsaka waxaad nafsadaada siiso fahuwa sadaqatun waay wamaa adcamta waladaka ilmahaaga waxaad siisa wasawjataka xaaskaaga wakhaadimaka shaqaalahaagana fahuwa sadaqatun waajibna waa gudanaya sadaqana waa kuuye ayb xadiidka imaam axmed musnadka uu kusoo saaray min ariiqi baqiya baqiya inkastoo mudallis yahay haddana waaba la mutaabaceeyeyba xataa min qibal ismaaciila bni cayaash haddaana halkaana tadliiskiisa dhibaata mabaleba ayb iyada lafteeda mutaabacada imaam axmeda soo saaray filmusnad kusoo saaray xadiidka ah ayb qaala xadaana marka xadiidkan waa saxiix qala xadaana musadadu qala xadaana xamaad bnu zayd can caasim bni bahdala wa huwa caasim ibni abi najuud qaariga can abi saalixin can abi hurayra qaala qaala rasuulu lahi sal slam khayru sadaqati sadaqa midda ugu fiican maa baqaa ghinan waa wixii baaqi yeelo deeqtoonaansho yacnii sadaqa midda ugu fiican waa midda qofku marku bixiyo wax ou dadka baryadood uga kaaftoomana ay u harayaan hadda wuxuu dhammaa bixiyo isaga haddana dadka barya ma fiicna taas walyadu lculyaa gacanta sare khayrun min alyadi sufla midda hoose waa ka khayr badan tahay wabda biman tacuul qofka aad nafaqaynaysa ku bilow taquulu imra'atuka abu hureyra warkaan leh yacni intan dambe waa mudraj xadiidka mudraj bay ku tahay oo warkan abu hureyra leho mudrajkana axaadiidta waxaa lagu gartaa marka imaa shayga mudrajka noqonayo mustaxiil nebiga inuu ka yahay ama imaa in raawiga bacdi duruq lagu kala soocay hadda marka bacdi duruq ayaa lagu kala soocay intan iyo inta hore oo abu hurayraaba la su-aalo waxaa leena intan dambe xadiidka miyay ku jirtaa maya buu yidhi hada min kiisi abi hurayra abi hurayra jeebkiisi waa yidhi intan dambe n hadalkan dambe taquulu mraatuka anaa iri taquulu mraatuka marka qofka baxhi markuu samaynayo axaadiidta inta badan mudrajka waa war badanaa ka taagan marar badan idraajka waxaa laga yaabaa bacdi alculamaa inay yidhaahdaan xadiidkan intan waa mudraj marka waa mudraj iyo mudraj ma aha maxaa ku xiran horta waxaa ku xiran haddii shaygu mudraj ounan ahaynoo xadiidka rasuulka ka mid yahay xugunaa laga qaadana haddii mudraj ou noqdo min kalaami bacdi ruwaad ou noqdana xugun lagama qaadan karo mararka qaara marka mas'alo qof baa xugun ka qaadanayo na daliilkiisuu keena mid kalaa dhahaya marka may waa mudraj warkan labadooda marka yaa laga rabaa inuu idraajka sugo ninka waa mudrajka dhahayaa laga rabaa inuu soo sugo xagee laga fiirina marka masalaa lagu murmay mudraj miyaa mase maahan baad dood ka taagan tahay meesha qofka baaxidka qalbigiisa kusoo dhacaysaa la rabaa ee uu ka fiirinayo kitaabka khatiibulbaqdaadiyaa la fiirinay kitaab dhan uu ka alifay waxyaabaha sidaan oo kale waxaa la yidhaha alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli saddex mujalad oo a madbuuc marka marka lagu murmoo kale uu fiirina walacalla marka waxa uu raadina inuu ka helo inaad ka hesho waa suuragal inaad ka waysana waa suuragal alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli ayaa la yidhaha kutubtan oo shuruuxda waaweynna waa loo baahan yahay fatxulbaariga tamhiidka ibnu cabdilbar oo kale qaadiciyaad kutubtiisa aadaa loogu bahnaana ayib wuxuu leeyahay marka eh, intan dambe marka abu hurayra ku siyaadiyey taquulu imra'atuka waa min kalaami abi hurayra naagtaadii waxay ku leedahay anfiq calaya war wax isii inafaqey ow dalliqnii ama ifur wayaquulu mamluukuka addoonkaagiiba wuxuu ku leeyahay anfiq calaya war wax isii ow dhicnii ama igad wayaquulu waladuka cunugaagiibaa wuxuu ku leeyahay ilaa man takilunii war yaa igu halaynaysaa yaad igaga tagtay buu ku dhahayaa ayb warkaan marka dadkan balwadaha leh yani aada ugu degaa korkooda naagna war uma haayaan ilmana war uma haayaan gacantooda wax ku jirana war uma haayaan allah lmustacaan xadiidkan imaamu lbukhaari macnihiisa ayuu soo saaray kanoo kale kitaabu nafaqaat ayuu ku soo saaray abu daawuudna sidoo kale min ariiqi alacmash can abi saalix meesha hadda caasim can ariiq acmash oo kasoo saaray bukhaari iyo abu daawuud qala xadaanaa mxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qala ahbaranaa sufyaan can mxamed bni cajlaan can lmaqburiyi saciid almaqburi wa can abi hurayrata qaal amara nabiyu sala allahu calayhi wasalama bisadaqatin nebiga sadaqou amray faqaala rajulun marka sadaqada in lala baxo nebiga dadka ku booriyey ninbaa wuxuu yidhi cindii diinaarun diinaar baan haystaa qaala anfiqhu calaa nafsika nafsadaada ku sii qaala cindii aakharu mid kalean haystaa qaala anfiqhu calaa zawjatika zawjadaada sii qaala cindii aakharu mid kale qaala anfiqhu calaa khaadimika khaadimkaaga sii uma anta absaru intaa kadib adiga ayaa ku aragti badan yani meeshaad geyn lahayd iyo ciddaad siin lahayd khiyaarkaaga nafaqaadka markaa nafsadaa ugu horeysa qofka kadibna xaaska leanna xaasku qofkay u xayiran tahay mar kastana iyada nafaqo waa leedahay laakiin waalidkoo kale nafaqo waa kugu leeyahay laakiin mar kastaa nafaqo ma laha waalidka hadduu xoola haysto nafaqo waajib uu kugu leeyahay male markaa waalidku marmar buusan nafaqo waajiba kugu yeelanaynin hadduu xoola haysto markuu mucsir yahay unbaa waalidka biilkiisa waajib noqona laakiin naagtu ama waxaa haysato ama yaynan haysanin gurigaas aday kuu fadhisaan ana wax siiso ayb waa intaan la gaarin waxaan ka hadlaynaa mujtamac miirkiisa qabaan ka hadlaynaa waa inta aynan naaguhu surwaalka gashanin suuqan iyaguna marka ay nimanka kula tartamayaan naagtii marka waxay rabtaa beesa inay yeelato ninku inuu beesa yeesho dadkii marka naagtii guri maan iska fadhinaya leedaha nig beesa la-aan ma nin gacantiis baan sugaa keliya shaqadaas marka waa shaqa yurub wahan qofku haddii uu dabcigaas qaatana qoysku ma ma tarbiyana waa la weynaa qoyskuna ma fiicnaanayo abadan ana naagtii hadday ninka gacantiisa ka baxdo ilmuhu waa la isku dhexdaas dhexday ka baxaya haddii la furo iyo haddaan la furin iyo wax ay danaynaysa male haddii la isfurana ilmihii meesha meesha waa ka baxaya ilaahay marka dadkan maslaxadooda isaga ay yaqaan arijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu inta marka sidaas la yahay mashaakilka qoysku a yaraanaan ayb xadiidkan marka alxuseyn bnu xarbin kitaabu lbiri wasila ayuu kusoo saaray can ariiqi bni lmubaarak ibn lmubaarak iyuuna ka soo saaray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed